بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم آياتي درسي قدام بيسي قال هذا أكد لنا دينتينا كجيسيس يصاحبه فكجيسيس وحكم الآذان إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها رجاء واللعبا وآذان allah wuxuu leeyahay qul waxaa tiraa yaa ahlalkitaabi kitaabkunkuu ehelka ahayo hal tanqimuuna miyaad noogu cadhaysan tihiin miyaad naga aadgudanaysaan miyaad nagu ceebeynaysaan mina xaggayada yaa ahlalkitaabi hal tanqimuuna ma nagu ceebaynaysaan minaa annaga xaggayada ilaa an aamanaa inaan rumaynay un mooyo bilaahi alle wamaa kii unzila la dejiyey ilaynaa xaggayada lagu dejiyey wamaa kii unzila la dejiyey min qabl hor waana akarakum badakiina faasiquuna atihiin wax kale miyaad nagu ceebeynaysaan oad nagu colaadinaysaan inaan alle iyo wixii nalagu soo dejiye rumaynayso annaga wii naga horreeyay badankiina ay faasiqiin yihiin oonu rumaysan nahay in badankiin faasiqiin yihiin yaa ahlalkitaab qul waxaa tidhaa yaa ahlalkitaab iyo hal tanqimuuna ma nagu ceebeynaysaan oo ma nagu ma nugaga aadgudanaysaan mina xagga iyaga ilaa an aamanaa inaan rumaynay keliya mooyaane bilaahi alle wamaa kii unzila ilaynaa anagana lagu soo dejiyey wamaa unzila min qabl ceebtaadu ceebaanhan miyaad noo haysaan kaasoo dha ceeb maaha wa ana agarakum inaan rumaysannahay wa ana agarakum badankiin faasiquun inaad tihiin ceeb kale miyaad noo haysaan kaasoo dee ceeb maaha qul waxaad tidhaa ood u sheegtaa hal unabiukum ma idinka warrama bisharin wax ka shar badan min daalika kaa aada ugu ceebanaysaan masuubatan xagga abaalmarinta cinda allah annaga kaad ugu cebaysaa shar male bay ka dhigan tahay afcalu tafdiilku labada dhinacba shay bay wadaagaan mid dhinacbaa badan hadda dhinacan looma jeedo waxaa annaga aada nagu ceebeynaysaan wax ka shar badan maidiin sheegaan annaga waxayagu sharba male wey iyo ka dhigan tahay halunabbiukum ma idinka warramaa bidshardinku ka shar badan min daalika kaa cadhada iyo ceebta aada noo haysaan masuubatan xagga abaalka cinda allahi alla agtiisa man weeye lacanahu allah alla lacnaday oo raxmadiisa ka dheereeyey waqadiba calayhi uu u cadhooday wajacala uu ka yeelay minhum xaggoona alqiradata daayeera iyo walkhanaasiira doofaar wacbado daaquuta shaydaanka caabuday ulaaika kuwaasi ma idinka waramaa waxaa wax ka shar badan annaga shar ma man lacanahu llahu wey qofkii alla lacnaday waqadiba calayhi uu cadooday wajacala uu ka yeelay minhu xaggooda alqiradata daayeere iyo wlkhanaasiira doofaaro wacbado daaquuta shaydaankana caabuday ulaaika kuwaasaa sharun shar badan makaanan xagga darajada marka qiyaamaha la tago kuwaasaa shar badan oo naar weeye makaankooda wa adalu lumid badan can sawaa'i sabiil wadada midka toosan marka makaananta haddii layidha meel laga dhigo waa qiyaamaha oo iyagaa makaankooda waa jahanamo wey hadii makaanka darajo laga dhigana dee darajadooda waa gaalnimo wey meel xunbay joogaan marka doofaarka iyo daanyeeradu waxa weeye labadu waa khalqi abuuray nabigaa la weydiiyeyo bandar la nasakhay baa baa lagu yidhi oo la fasakhay may waa dad waa khalqi ilaahay sidan u abuuray marka yahuudi ay xumaatay yaa sida laga dhigay ulaaika kuwaasaa sharan shar badan daanyarada laga dhigay iyo doofaarada makaan xagga makaanka qiyaamaha marka la joogo waa adallu mid badan an sawaai sabiil midda toosan waidaa jaa-uukum markay idiin yimaadaan qoladaa yahuudiya qaaluu waxay dhihi aamanaa rumayna waqad dakhaluu waxay la soo galeen bikufri gaalnimo oo markay waanu rumayna leeyihiin waa gaalo wahum iyaguna qad kharajuu way la baxeen bihi bilkufri o wacdigii aada u jeedisay waxba uma tarin wallaahu alla aclamu bimaa kaanuu yaksumuuna waxay qarinayeen waa yahuuddii munaafiqiinta ahayd munaafiqiintii carabta ahayd ma aha yahuuddaa qaarna gaalnimadooda iska cadaysanayaan qaarna labaclabac yihiinoo hadba dhinac jira waa yahuuddii munaafiqiinta ahayd markay afka kala yihiin waanu rumaynay gaalnimay la soo galeen wax rumaynaho ku jirtaa ma jirto markay baxayeenna wacdigii iyo waaradii waxba uma tarin gaalnimay la baxeen waidaa jaa-uukum markay idiin yimaadaan oladaa yahuud ee munaafiqiinta ihi qaaluu waxay dhihi aamanaa waan rumaynay waqad dakhaluu wayna la soo galeen bilkufri gaalnimadii wahum iyaguna qad kharajuu way la baxeen bi bilkufri oo wacdigii waanadii waxba uma tarin wallaahu alla aclamu og bimaa kaanuu yaktumuuna waxay qarinayaan markay kula joogaan afka waana rumaynay leeyihi gaalniman hoosta uga jirto allaa ogo ka abaalmarin وترى وأرك كثيرا إن بدنا منهم يهود كمدا يسارعون إني أدقدق في الإثم الدنبية يرعد وان الله تنكا والدنبي يعلاق يوحى اللوت شوقين بيكوك عيان يوأكلهم عن الدور الصحت حرام تأيقون يعني لبئس وحاهم ما شيء كانوا يعملون قوة عمل يهود وحاو عاديه ودقنا إني كدق دقان دنبي يوحى اللوت دنبي سمين كران إني نستائل عليهم أو علاقتنا oo islaamka ay la col yihiin xaaraamtana way cuni oo kuwooda wadaadadihi dadka xoolay ka urursanaya ay isugu sheegayaan dad qiimo badan inay yihiin alladha waxun bay sameeyeen buu alla leeyahy wataraa waad arki kaiiran in badanoo minhu iyan ka mid a yusaaricuuna inay u degdegi filifmi dembiga iyo filifmi dembiga wajudwaan coleytanka waaklihim cunidooda asuuqta xaaraamta ay cunayaan iska ilaalinmaya wax dembi ah ma jiro hadduu jiro way gelayaan labisa waxaa xun maa shay kaanu ahan yacmaluuna kuwa camal falay allah wuxuu leeyahay lowlaa yanhaahum may nahiyaa alrabbaaniyuuna culimadii caamiliinta ahayd iyo alaxbaaru culimadii caadiga ahayd can qowlihim qowlkooda may ka nahiyaan alisma dembi ay ku qowlayaan iyo wa aklihim cunid doona asuuxta xaaraamta ay cunayaan labisa waxaa xun maa shay kaanu ahan yasnacuna kuwa sancaya yacmaluuna iyo yasnacuna waa islamid waa allah wuxuu leeyahay war culimmadii maxay leeyihiin may dadka ka nahayaan rabbaaniyuuna waxaa la yidhaha culimada caamiliinta ah ee axbaarna waxaa la yidhaha culimada caadiga ah yaa la yidhaha may ka nahayaan intay dadkan ku dhawrayaan waxaan may ka nahayaan way gabadfaleen wy kadalika inaguna sidaas oo kale culimadeenu waxaa la rabaa inay xumaanta inaga nahiyaan nabigaa dariiqadii lagu nahiyey laa sheegayo haddaad munkar aragto afka ula tag gacanta ula tag hadaad kari weydo afka hadaad kari weydo iskaga dhawow wadaalika adcafu liimaan waa qofka ugu ajriya qofka intuu waxba qaban waayo ka tagay lowlaa yanhaahum may nahiyaan alrabbaaniyuuna culimadii caamiliinta ahayd walaxbaaru culimadii caadiga ahayd can qowlihim yahuudda qowlkooda alisma dambi ay ku qowleen yuwaajihim cunidoona asuxta xaaraamta ay cuneen labiisa waxaa xun maa sheegi kaanaha yasacuna kuwan sancayo waqaalat alyahuud yahuudi waxay yidhaahdeen yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatu way laaban tahay oo abakayl bay ujeedaan qullad aydiihim alleela gacmahoodaa la laabay waculcunu waana la lacnaday bimaa qaaluu hadalka ay yidhaahdeen bal yadaahu alle gacmihiisu mabsuutataani way fitan yihiin yunfiqu wuu bixiyaa kayfa yashaa lafdigaa bal yadaahu mabsuutataani aniguma dhigin qur inaan awilana suuragali ma aha marka inaan awilo suuragali ma aha waxaa weeye gacmaha alla leeyahay way fitan yihiin la layidhi waa gacmo u gaar oyna inagu garanayn mucadiladu waxay leeyihiin waxba kama jiraan waxa waa muctasilada waxaas waxba kama jiraan waa wax kale mujasimaduna waxay leeyihiin waa gacmo sideenna oo kalehoo laalaado oo sideenna oo kalea labadaa midna inagu geli mayn aniguna hadda meesha lafdiga kuma dhigin in in af soomaali loo bedelana waxba keeni mayso gacmo aan af soomaali u bedelno waxba keeni mayso waxaynu raacaynaa asalafu asaalix nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidan inagu soo gaadhsiiyey ma awilin waxaa taawiilka ugu horeeyey qoladii muctasilada ahayd ibnu sina iyo raggii ragaha yaa ugu horeeyey berigii falsafada yunaaniga la qoray marka fanniga mantiqa la yidhaah waa khatar waxaa wey muctadiladaa isticmaasho wey waa falsafa yunaaniya ninkii ma'muun ahaabaa qoray oo soo tarjumay marka hadda laiga warin maayo ee cabdi wuxuu yidhi ilaahay gacmo fitan buu leeyahay taa laiga warin maayo meeshay ku taala ninkii taa aniga igu sheega qur-aanka ha akriyo waqaalat ilyahuudu yahuudi waxay yidhaahdeen yadullaahi alla gacantiisu maqluulatun way laaban gacmahooda allaaban waana habaarna way ka dhigan waxay ka dhigan in allaha bakiil ilaahay waa faqiir anaguna aqniyanahay bay ka dhigan tahay waa la lacnaday bimaa qaaluu hadalka ay yidhaaheen baa lagu lacnaday ilahay raxmad oga dheeray bal yadaahu mabsuuqataan gacmaha alla leeyahay waa gacmo isaga u gaar ma anfihi karo ma jiraan ma dhihi karo tabartaa ma lihin sida kuwanay u laalaadaana dhihi bas waxaynu ku daynaynaa sidii nabiylahi maxamed ku daayay ayaynu ku daynayna yamiinulaahi mal-aa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midigta ilahay way buxdaa wakiltaa yadayhi yamiinu buu labadiisa gacmoodna waa midig marka nabiyullahi maxamed baynu raacaynaa muctazilo raaci mayno bal yadaahu labadiisa gabcood mabsuudataan waxaan isbarbar dhignay iyo mucaila mucaila waa muctazilada oo waxaas ilaahay ma yidhaha lagumaba sheegi karo waa nimanka yidhi ilahay meel walbana uu joogaa meellana ma joogo waa nimanka yidhi istawaa cala alcarshi alabahu qaharahu waa nimanka yidhi alabahu qaharahu alabada waxaa luqada carabta wax lagaa haysto ood uga adkaatay baa qalabada la yidhi qur-aanka istawaada ku jirtaan hadday hadday calaa ku tallowdo waa irtifaac hadday ilaa ku tallowdana waa qasad hadduu ficilku eh, laazim yahayna waa kaamilnimo weyaan qur-aanka in badan bay istawaada qur-aanka ku jirtaa waxaa bal yadaahu mabsuudataan gacmihiisu way fitan yihiin marka gacmaha alla la sheegayo gacmaha lagu tilmaami maayo saa la dhihi maayo waa mamnuuc waa gacmo isaga u gaara oo inaan garanayn allah wuxuu leeyahay yunfiqu wuu bixiyaa kayfa yashaa siduu doono waxa weeye wuxuu doonuu siya wixii u cunamuu siiyaa walagaziidanna wuxuu u ziyaadin kaiiran in badan oo minhum gaalada ka mid a ah oo yuhuudda ah maakii unsila ileyka loo soo dejiyo min rabbika oo qur-aanka iyo duqyaanan kibir iyo wa kufran gaalnimo qur-aanka la soo dejinayo ee la rabay in lagu dhaqmo yuhuudda wuxuu u ziyaadin gaalnimo iyo kibir waxay leeyiin waxna anagu maba naqaaneen diintiinaa diin aan ahayn ma yeelayn walagaziidanna wuu u siyaadin wuu kordhin kasiiran in badan oo minhum gaalada ka mid a ah yahuudda ah maa usila ilayka wuxuu lagu soo dejiyey min rabbika lagaaga soo dejiyey duqyaanan kibir iyo kufra gaalimo allah wuxuu uhi waa alqaynaa waan fidnay baynahum dhexdooda alcadaawa waan kicina bay ka dhigta waan kusoo dhexdin khilaaf baa lagu dhexdina bay ka dhiganta alqaynaa waan ku dhexdidnay baynahum dhexdooda alcawaad cadaawata colayntan iyo walbaqdaa cado ilaa ym qiyaamati qiyaamaha ymkiisa yahuudu ilaa ywmi qiyaama dulli iyo faqiirnimo iyo cabsi iyo xasadnimo weligood ilaa qiyaamaha waa sidaa u yahuud waalqaynaa waxaan ku dhexrinay baynahum dhexdooda alcadaawa cadownimiyo walbaqdaaca carar ilaa ywm qiyaama kulamaa awfaduu markastoo ay huriyaan naara naar huriyaan lilxarbi dagaal u huriyaan adfaaha allah allah baa daminaya waxay yahuuddu in badan isku dayeen dagaal inay kiciyaan madiine ka kiciyaan oo mar mushrikiinta intay u tagaan baydihii anaga idinla jireen waa wixii eh, soo weerara mar islaamka dhexdiisa isku kicinayaan mar iyagaa ku hanjabi inay dagaal qaadayaan mar kastoo ay dagaal isku dayaan oo naar huriyaan allah wuu damanaya subxaana watacaala kullamaa awqaduu mar kastoo ay huriyaan naaran dab huriyaan lilxarbi dagaal adfaaha allah allah wayascuuna way socon fi lardi dhulka lilfasaada waxbay iswada socon shirki iyo gaalnimo iyo isku dir dhulka intaasay la joogaan yascuuna filardi yahuud markasaa la leeyahay inaguna de waa sidoo kale oo dadka fasaadka dhulka la jooga waxa weeye waa dad xun wey yascuuna way socon fi lardi dhulka fasaadan xumaan wallaahu allana ee xumaanta abuura allah ma jecla subxaana watacaala walow ana ahla kitaab alla wuxuu leeyahay walow ana ahla kitaabi ahlkitaab aamanuu hadday kumayn lahaayeen oo wattaqow allahooda ka baqi lahaayeen lakafarna waa ka tirtiri lahayn canhum xaggooda sayi-aatihim xumaantoodii walaakalnaahum waanu gelin lahayn jannaati naciimi nicmada jannadeedaanu gelin lahayn bu alla subxaana watacaala walow ana ahla kitaab hadday iimaanka qaadan lahaayeen waxa alla wixii sameeyeen gaalnimada markay ku jireen alla waa ka tirto laga aadgudan maayo la dhihi maayo gaalay ahaan jireen waa la wada dembi dhaafo xasan iimaankaa keliya unbaa baa mudan dembi dhaafkaa wuxuu ku xidhan yahay iimaan yuu ku xidhan yahay walow ana ahla kitaab innagana hadda waa sidoo kale haddaynu toobo keenoo wanaagsanaan allah waa inoo dembi dhaafiy yani ma ma dhihin ayaddan yuhuud bay ku soo degtay iyo gaalada mushrikulcarab bay kusoo degtay taas waa khalad qur-aanku ma aha wax mar keliya dhacay oo lasoo dhaafay taariikh ma aha kal hore ma aha waa wax wakti walba shaqaynaya qur-aanka walow ana ahlalkitaabi ahlulkitaab aamanuu hadday rumayn lahaayeen wataqow allahooda ka baqi lahaayeen lakafarnaa canhum waan ka tirtiri lahayn sayi-aatihim xumaantoodii wala adkalnaahum waan gelin lahayn jannaati nicmada jannadeedii walow anahum iyahu aqaamu tawraata tawreed hadday ogaano ku dhaqmaan iyo walinjiila injiil wamaakii ujiila ilayhim lasoo dij min rabbihim oo qur-aanka kariimka ah la akaluu way ka cuni lahaayeen min fawqihim dushood roobka ilaahay u fasiixi lahaa iyo nicmada wamin taxti arjilihim lugahood hoostooda nabaadka iyo beerta yaa soo bixi lahaa minhum yahuudda waxaa ka mid iyo kitaabka aan idhaahdeen ummatun ummad muqtasidatun dhexdhexaad oo xaqa raacsan oo garsoora dhexdhexaad ahoo aan wakaiiru in badanoo minhum iyo kamid ihina saa waxaa xun maa yacmaluuna waxay camal faleen hadday yahuudi ku camalfali lahay towreeda injiil iyo nasaara iyo hadday ahlu kitaab ku camalfali lahayen qur-aankana ku camalfali lahayen towreeda injiilku camalfalkooda waxaa weeye nabiyllahi maxamed baan raacaya markay towreeda injiil ku camalfalayaan towreeda injiil waxay amrayaan nabiga sifadaa lehe sifadaa lehe sidaas he qoladaa xataa ka dhashay raaca marka labada haday intay raacaan ee qur-aan kastaa ku rumayn lahaayeen barwaaqii dhinac walba u tigsan lahay cirka nabaadkii iyo raxmadii iyo iyo hawada uga iman dhulkana zarcigii iyo beedhihii iyo xoolihii barwaaqii ka dhargi lahaa walow anahum iyagu aqaamu tawraata tawraat hadday oogi lahaayeen oo ku dhaqmi lahaayeen walijiila injiil ku dhaqmi lahaayeen oo nabiyllahi maxamed raaci lahaayeen wamaa shayna ay ku dhaqmi lahaayeen unzila ilayhim loo soo dejiy min rabbihim rabbigood oo qur-aanka kariimka ah laakaluu way ka cuni lahaayeen min fawqihim dushooda raxmaddaa kusoo degi laha min taxti arjilhum lagu hoostooda zeercigaa u bixi lahaa minhum waxaa ka mid a ummatun ummad muqtasidatun dhexdhexaad ahoo caabidiina wa kaiirun in badan oo minhum iyo ka mid ihi saa waxaa xun maa yacmaluun waxay camal faleen darajada ugu sarraysa ee kitaabku leeyihiin waa muqtasid dhexdhexaad ummadda nabiy llahi maxamed shuhadaa waa heerka ugu sarreeyay taagan yihiin yaa ayuha rasuulu rasuul allo balliq gaadsii maa unzila ilayka wixii lagu soo dejiyey min rabbika rabbigaa laga soo dejiyeyo adoon waxba ka qarinin dadka gaadsii wain lam tafcal sidaa haddaadan yeelin oo waxyigii aadan dadka gaadsiinin famaa ballaqta ood qayb ka mida ka tagto famaa ballaqta ma aadan gaadhsiin risaalatahu alla risaaladii uu kuu dhiibay ma aadan gaadhsiinin hadaad qayb ka mida ka tag wallaahu alla yacsimuka uu kaa ilaahay min annaasi dadka wax dadhu ku dili ma jiro in allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qom alkaafiriina oo gaalada nabiyllahi maxamed waxaa amar lagu siiyey waxaa lagu soo dejiyey oo dhammaystiran gaadsii dadka waxba ha ka qarin hadaad saa yeeli weydo ee alla ma aadan gudanin waa lagu qabsanaya marka habaqin baa laleeyahay wallahi alxasan marka laleeyahay risaalada gudashadeeda ka badna cid ku dalaysaa ma jirteen aayadan cabdullaahi bnu cabaas buu nin u yimid oo wuxuu yidhi haddaad qaraabadii nabiga tihiin waxna waxyi ah oo gaar ahoo laidinku si gaara ah laidinku sheegay ma jiraan markaasuu yidhi maad aayadan aqridi ninkii saa ku yidhi buu yidhi war aayadan sidee waxyina loogu gaariyeen cali bn abi aalib radia allahu canhu yaa nin u wuxuu yidhi wax waxyi ah oo gaaraho laydinku khaas yeela haddaad qaraabadii nabiga tiin ma jiraan maybu qur iyo wixii alla naga ka fahamsiiyey ruux iyo wax warqadan ku yaala seeftiisa galkeeda ku jirta warqadana waxaa ku yaala alcaqlu makti iyo gaal muslim loo dil muslim gaal loo dili maayo yaa ku taalla warqada aalubeytku marka siduu nabiyullaahi maxamed dadka kale ugu sheegay unba aalubeytkana ugu sheegay khawaasiisayna ahaay marka wixii iyaga ukhaasoo dee iyaga ukaasa hoos buu ugu sheegi laakiin markii waxyi noqoto dadka unbay lamid yihiin kama duwana waa shiicadu meeshay ka fidlowday meeshaasi ay yidhaahdeen markii hore ninkii shiicada bilaabay cabdullaahi binu sabci buu ahaa nin yahuuda buu ahaa yahuuda yamaneedahe diinta sheegata oo beri abuunawaas nin yamani uu ku duulay maka iyo madiina iyo laba ninoo yahuudo culimihii tiri war meeshan waa waa kacbadii ilaahay edaa haddana madiinu soo mar war meeshan nabi baa kusoo hijiroon doon labadii nin baa soo raacay waxay ku beermeen yaman bay ku beermeen markaa ninkaasoo islaamnimada sheegtay baa intuu yimid hadda cali kulamo dhace ah yidhi cali markii hore wuxuu ka bilaabay nabinimada waxaa lahaa cali baa lahaa nabiga malku baa khiyaano way isu ekaay waana beene haliki todoba jir buu ah iyo toba jir meelahaasu ah isuma ekaan karaa halkaasuu ka bilaabay kadib wuxuu yidhi hal binu abi aalib ilaahay baa ka dhaxadna haddana uu kasii daadego wuxuu yidhi waaba ilaahay buuri gabagiisuna markaasuu cali binu abi aalib ogaadayo intii dadkiisa ahayd buu gamsa u joogtay wuu gubay dabbuuba ku gubay intuu cararay baadiyaha u baxay yuu masar iyo meeshaa tagayo kuwii cusmaan dilay waa ninka halkaa ka abaa marka macnaha waxaan ka warnaa aalubeytka waxyi baa loo qariyey gaara waa shiicadu waxay ku lumeen aalubeytku dadkay lamid fadl ay leeyihiin oo gaaraa jira oo ilaahay siiyey oon cidu ka dafiri karayn laakiin waxyiga iyo diinta marka la yidhaha dadkay lamid yihin yaa ayuha rasuulu rasuulkii aalubeytku fadl badan buu nabigu u sheegay aalubeytka qur-aankii aalubeytkaygaan idin bal idin dardaarin buu aalubeytka nabiguna he waa wixii reer cabdimualiba ah, oo muslima aalubeytku ah yaa ayuha rasuulu rasuulkiio balliq gaadsii maa unzila ilayka wixii lagu soo dejiyey min rabbika rabbiga oo dadkao dhan u wada sheeg wain lam tafcal haddaadan falin sidaas haddaadan yeelin ood khalqiga gaadsiinin famaa ballaqta ma aadan gaadsiinin risaalatu alla risaaladiisa wallaahu allah waa yacsimuka kaa ilaali min annaasi dadka in allaha alla laa yahdi ma hanuunin alqowma alkaafiriina caaisha waxay tihi nabiga habeen waxoogay warbahaaroo margooday markuu madiine yimid markaasuu yidhi waxaan ku fiicnaan lahaa nin saalixa ah oo ilaaliya markaasaanu shanqad maqalay bay timi war kuma waa sacad binu abi waqaas waa nabiginaatiy ree bani zuhra maxaa ku soo kiciyey qalbigaygun bay ku soo dhacday inaan ku ilaaliyo nabigu siduu u seexday waaban la yaabay tiri markii aayaddan kusoo degtay wallahu yacsimuka min annaas nabigu waa biyii wuu iska daayay wallahu yacsimuka min annaas qul waxaa tidha yaa ahlalkitaab ehlkitaabo lastum kuma sugnidin calaa shayin shay oo qiimo leh wax qiimo leh kuma sugnidin hataa tuqiimu tawraata ilaa tawraad oogtaan iyo weligiina injiil yumaaki unzila ilaykum lagu deji min rabbikum ood qur-aanka ku dhaqantaan niman baa u yimid yahuudiha koox nabiga waxay dhaheen so muxamedow ma qibsanin yahuudi inay diin tahay saxa haabuuri annagu taasaanu rumayn buuri wax kalena maba rabna idhahda markaasaa la waxaa aad rumayseen qiimad idin male meel banaanoo cidlo ah yaa taagan tihiin ku timi qul yaa ahlkitaab ahlkitaabkii ku dheh lastu ma tihin calaa shayin oo qiimo leh wax qiimo le kuma sugnidin oo caqiide ama camal ah hataa tuqiimu tawraata ilaa towreed oogtaan ku dhaqantaan iyo weligiina idiin waa kii usila ilaykum usoo dejimay rabbiku rabbigin wala yaziidanna wuu u ziyaari kasiiran in badan oo minhum ahlu kitaabka ka mid ah maa unzila ilaykum wixii lagaaga soo dejmo dhaminka duqyaanan kibir iyo wa kufran gaalnimo falaa taasa ha u murugoon cala qowmi qowmka alkaafiriin gaalada dadkana waa gaala ku tegay gaalnimadii ha ka walbahaadin inay xaqii qaadan waayeen oy ku diideen waxba ha ka walbahaadin iyagay u taallaa taas iyagay adooda ku kala xisaabtamayn adugu risaaladaada hore ka ha u murugoon falaa taasa walayaziidanna wuxuu u ziyaadin kaiiran in badan oo minhum iyaga ka mid a maa unzila ilaykum ila sooji min rabbiga duqyaanan kibir iyo kufran gaalnimo falaa taasaama murugoon alla qowmi kaafiriina oo diidadanay ku diideen waxbadan haka gel ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay iyo aladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wasaabicuuna kuwa saabicuunta la yidhaah iyo wanasaara nasaarada man aamana qofkii rumay bilaahi alle iyo walyowma alaakhir maalinta qiyaame وعمل عمل فمسالها الأمل والأحسن فلا خوف عبسي عليهم تصور معه ولهم يحزنون من أمدونية آية وحيلة المامسة قفوا أسل كيسي ورموك الدوني ها أهاده هدو مؤمن لهم هو مؤمن أسل كيسي يهود ها أهاده نصارى ها أهاده صابئ ها أهاده إسلام ها أهاده وإسكو حير بيجوان مرد الله وضفوا بأيان مرد صابئيته وحلوة الماما وكوح أن injiil iyo towreed midna haysanin marka waxaa laleeyahay zabuur bay akriyaan xagga yamaneenna way u tukadaan sanadkiina soddon cishay ka soomaan xagga yamaneenna salaada way ula jeetaa wax salaado eg yaa saabiinta lagu tilmaama saabi luqa ahaan waa fallaago wey marka aayaddu waxay inoo sheegaysaa dadka muminiinta akowdhe kuwa yahuudda ah saabiyiinta iyo nasaarada hadday iimaanka isugu yimaadeen waa oo ninkan nasaari ahaan jiray yahuud ahaan jiray eed kuma leh weeyaan icraab ahaan dee craabta waxaa laga yaabaa dad bad inayn fahamsanayn ina aladiina aamanuu aladiinadaas fii maxali nasbi bay taallaa inadan ku camalfashay waladiina haaduuna icraabteedii ma muuqato wasaabiuuna waa la goday in adkaan wasaabiiina haddii aladiina hor lagu casra wasaabiiina bay noqon lahay marka waxaa laleeyahay aladiinadaa hore yaa maxalkeedu rafco yahay marka maxalkeeda lagu cadfo saabiuuna baa waa in arrintaas dhalinyaradan ku baraarujinaynaa cilmi kale ma in aladiina kuwa aamanuu muminoobay iyo aladiina kuwa hadduu yahuudoobay iyo wasaabicuuna kuwa fallaagoobay oo zabuur adriya iyo wanasaara kuwa nasaaradaho injiil baanu haysanaa yihi man aamana qofkii rumeeya billaahi alla walyowmi alaakiri wacamila camal fali saalixan camal wanaagsan falaa khawfun cabsi fi lmustaqbal caleyh dushoona ma aha walaa hum yaxzanuuna wax ka tegay oo ka murgoonayaan ma jiro aayaddu waxay noo cadaynaysaa qofka muminka ah iyo ka yahuudda ah iyo saabi iyo nasaaradu hadday iimaanka isugu yimaadeen waa islami allama kala xigaan laqad akhadnaa waan qaadnay buu alla ii bani israaiila ree bani israaiil ballantoodii maxaa ballan lagaga qaaday inay xaqa qaadanayaan oo xususha rumaynayaan waasharnaa waan u digay ilayhim xaggooda rusulan rusul fara badan kullamaa jaa-ahum markastuu u yimaada rasuulun rasuul bimaa shay ula yimaada laa tahwaa ayna jeclayn anfusahum naftoodu fariiqan qayb ka mida kadabuu way beeninayaan oo fariiqan qayb ka midan yaqtuluuna way dilaya ballan waxaa laga qaaday reer banu israaciil rususha loo soo diro inay rumeeyaan oo xaqa qaataan waxa inay rumeeyaan laga rabo waxaa ka mida ah nabiyullaahi maxamed baa kamid mida ah. marka rusushii loo diray markastoo rasuul ula yimaado waxayna rabin oo xaqa uu ula yimaado qaybna way laynayaan qaybna way beeninayaan kuway laayeen waxaa kamid mida ah nabiyullaahi zakariya iyo yaxya iyo yaa kamid a kuway laayeen kuway beeniyeen waxaa ka a nabi ciise iyo kuwaasaa ka mid laqad akhadnaa waan qaadnay misaaqa bani israaiil reer bani israiil ballantoodii waarsalnaa ilayhim waanu u diray rusula rusul rusushii inay rumeeyaan la rabay kulamaa jaaahum markuu u yimaado markastuu u yimaado rasuulun rasuul bimaa shay laa tahwaa ayna jeclayn anfusuhum naftooda fariiqan qayb ka mid oo rusushii ah kadabu way beeniyeen wa fariiqan qayb ka mid oo ah yaqtuluun way laayeen adu mudaaric baa la cabiray laakiin way laayeen waxasibuu waxay u maleeyeen anlaa takuna anlaa tuujada inaan la helaynin fitnatun fitno markay rususha beeninayo o inaan fitni iyo dhib iyo cadaab imanaynin saasay rususha markay laynayaan oo qaar beeninayaan waxay la tahay wax dhibni inuuna imanayn yay la tahay waxasibuu waxay u maleeyeen anlaa takuuna anlaa tuujada inaan la helaynin inaan imanaynin fitnatun fitno cadaab iyo dhibaato facamuu way indhabeeleen oo xaqii bay arki waayeen markay u maleeyeen inaan fidna imanayn way indabeeleenoo xaqii bay arki waayeen wasamuu way dhagabeeleen oo xaqii bay ka tageen yani xaqii ma maqlayaa wey dhagahan maqalkan caadi sawtka amaha waxay ka dhagabeeleen xaqii bay ka dhagweeleen aragan caadiga meehay xaqii bay ka aragbeeleen uma taaba allahu allah ka tooba aqbalay calayhim dusooda oo tawbuu waafajiyey yahuudda intaa goor baa laga tooba aqbalay uma camuhu haddana way indhabeeleen oo xaqii bay ka indhabeeleen wacammuu way dagabeeleen kaiirun in badan oo minhu yasamina uma taaba allahu calayhim uu ka tooba aqbalay uma camuu way indhabeeleen wasammuu way dhagabeeleen kaiiran in badan oo minhu yasamidi way dhagabeeleen kaiirunta waxaa laga bedelay sammuuna wowdeedaa laga bedelay wallahu allana subxaanahu watacaala basiirun wuu arkaa bimaa yacmaluuna waxay camal falayaano allah ka abaalmari subxaanahu watacaala